alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbih wman اhtadى bhuda wbacd faالsalaamu عalaykum wraxmat اllahi tacalى wbarakaatuh qala اlmuأlif xafidah اllah wama mudraj اlmatni fahuwa an yaqaca fi اlmatni kalaam laysa minhu fataaratan yakunu fii awalihi wa taaratan fii ahnaa'ihi wa taaratan fii aakhirih wa huwa alakthar liannahu yaqacu bicadfi jumlatin calaa jumla aw bidamji mawquufin min kalaami asaxaabati aw man bacdahum aw bidamji mawquufin min kalaami asaxaabati aw man bacdahum bimarfuucin min kalaami اnabiyi sala allahu calayh wasalama min gayri faslin fahada mudraju lmatni xukm اlmudraj almudraju yaxsulu khaطأa min alraawi fahuwa min qabiili shaad wاlmunkar wahuwa min qabiili wahuwa min qismi اlmucallal waxaynu ku jirnay noocii la magac baxay almudraj oo min anwaaci culuumi اlxadiis ka mid ah mudraj lisnaadna iyo suwarkiisana waa aragnay idraajku waxa weeyaan baynu nidhi sidiisaba waa in xadiiska lagu daro waxaan ka mid ahayn iyadoo aan la kala caddaynin waadix ama sanadka ha galo ama matniga ha galo maalan nin baa wuxuu saddex caalim ka warinayaa xadiid saddexdaa caalim uu xadiiska ka warinaya nin walba sanad gaara ayuu leeyahay laakiin matniga xadiiska ay warinayaan waa isku mid waxaana dhici karta inay asaaniiddoodu isugu imanayso raawi ruwaadda ka mida inay isugu imanayso laakiin ay qeyb ku kala duwan tahay muxuu samaynayaa saddexdaa raawi oo nin walba xadiiska ka qaatay saddexdoodiiba aqwaasho ayuu jamcinayaa xadaanii fulaan wa fulaan wa fulaan dabadeedna sanad midkood asaaniiddiisii ka mida ayuu inta dambe xadiiskii taxayaa oo xadiiskii ku warinaya saddexdooduna sanadkan xadiiska kumay wada warin ma aragta hadda asaaniiddoodu way kala duwanta fa hada rajul muxuu sameeyey hada rajul sanadkaa idraaj buu ku sameeyey oo waayo xadiiska sanadkan uu ku warinayo nin saddexdan sheekh kamida ku wariyey labada kale ama matnigay isugu yimaadeen ama aakhirka isnaadkay isugu yimaadeen ma aragtaad dabeedna wixiiba waxaad moodaysaa adigu markaad aragtee nimankii oo laysku cadfay waxaad moodaysaa inay sanadkan xadiiskii ku wada wariyeen waadix sooma waa suurada koobaad shekhu inoo sheegay walaa yubayinu ikhtilaaf ikhtilaafkana caddayn maayo marka idraaj lmatni idraaj lisnaad waa sidaas idraajku wuxuu galaayoo kale matniga wa amaa mudrajulmatni miyaa buu yihi sheekhu kii lagu daray matniga miya xadiisku muxuu qaybsamaa matniyo matniyo iyo isnaad soo ha matniga iyo isnaadkaas ayay ku wareegtaa axkaam badanoo aalibka axkaamtan soo dhigan soo ma wa amaa mudraju lmatni fahuwa an yaaca inuu kii sanadka lagu daray miya fahuwa an yaqaca waa inuu dhex dhaco fi matni hadal matnigii xadiiska kalaamun hadal baa gelaya oo dhex dhacaya laysa minhu aan matankii ka mid ahayn laysa minhu aan aan ka mid ahayn waxa weeyaan xadiiska matnigiisii saxdaa aan ka mid ahayn fa mararka qaarkood yakuunu fii awalihi awalkiisuu gelaya awalka ayuu gelaya hadalkaa dheeraadka ah. wa taaratan mararka qaarkoodna fii anaa'ihi xadiiska dhexdiisuu gelaya wa taaratan mararka qaarkoodna fii aakhirihi buu gelaya wahuwa inuu aakhirka galaana eesh alakaru sida badan wey siduu haddaba idraajkaas waxaa shardi u ah saddexda nooc ama awalka ama aakhirka ama wasadka gelaya inaanu raawiga xadiiska warinaya caddaynin ama hadduu caddeeyo idhaahdo sheekha iyagii hebel baa kelmaddaa fasiro saasuu yidhi warkuu iska caddayta soo ma naam siduu u dhacayo suuradu u dhacayuu kuu sheegaya sheekhu liannahu maxaa yeelay yaqacu wuxuu ku dhacayo ku yimaadaa bicadfi jumlatin calaa jumla in weedh weedh lagu xidho in hadal hadal lagu xidho oo lagu cadfo cadaf waa maxay laba kelmadood in la yska dabageeyo soo ma oo dee xaraf xuruuftii cadafka ka mid ah dee loo dhexaysiyo lannahu maxaa yeelay mudrajku yaqacu wuxuu ku dhaca ku yimaadaa bicadfi jumlatin calaa jumla in jumlad iyo hadal hadal kale lagu cadfo aw bidemji mawquufin ama in la dhexgeliyo demji waa dhexgelin aw bidemji mawquufin ama in hadal mawquuf ah oo min kalaami saxaabati saxaabada hadalkoodii ka mida aw man bacdahum ama ciddii saxaabada ka dambaysay taabiciinti atbaacu bimarfuucin la dhexgeliyo hadal marfuuc oo min kalaami nabiyi sal allahu aleyh wasalam ka min hayri faslin iyadoon la kala sheegin fa kaasina mudrajulmatni weeye waadix soo ma muxuu kugu yidhi laba jumloo laysku cadfo waa ku yimaadaa ama laba weedhoo laysku cadfo idraajku waa ku yimaadaa soo ma waxaa kaluu ku yimaadaa xadiis hadal mawquuf ah mawquuf oo min kalaami saxaabi aw min kalaami taabici aw min kalaami taabici taabici aw min kalaami axad ila'ima min ruwaati alxadiid hadal uu leeyahay ayaa waxaa la dhex gelinayaa hadalkii nebige marfuuca ahaa min hayri fasrin iyadoon la kala cadday maxaad aad u wada qaadanaysaa markaa adu maxaad wada moodaysaa alwaaqifu calayhi waalqaari qofkii akrinaya wasaamic iyo kii maqlaya wuxuu u malaynayaa ana hada kulluhu min kalaami man min kalaami nabiy sal allah alay slm inay xadiiska matnigiisa ka wada mid tahay oo ay marfuuc wada tahay walaysa amru kaali warkuna saama fahada mudraj matn mudrajka ayuha alikhwa kutub ahlcilmi ka alifeen siyaadaadka mudrajka qaababka lagu garto waxa weeyaan ya khaiib lbaqhdadi iyo aimo kale ayaa kutubka alifay waa hagaag bal hadda aynu amile aynu soo mararka qaarkood soo marnay baa jirta maalan xadiiska caankaa asbiq lwudu weylu lilacqaabi min annaar soo ma xadiiskaa laba saxaabi baa wariyey maxaan kugu yidhi xadiiskaa laba saxaabi ayaa wariyey xadiiskaasi isagoo min xadiisi abi hurayra ah abi hurayra min xadiisi abi hureyra isagoo ah culimadu waxay tilmaameen asbiqu jumlada ahi inay mudraj tahay oo inta marfuuce min xadiisi abi hureyra ay tahay maxay weylu lilacqaabi min annaar imaam bukhaari baa xadiiska wuxuu wariyey eh, ahlucilmiga qaarkoorta waxay weriyeen xadiiska saa u wada socda asbiqu lwudu weylun lilacqaabi min annaar abu horeere oo le nabigaa yidhi sala allahu aleyh wasalam asbiqu lwudu weylun lilacqaabi min annaar lakiin imam bukhari bal siduu wariye imaam bukhaari waxa uu wariyey min ariiqi maxamed ibni ziyaad ama waxa wariyey can aadama can shucbata can maxamed ibni ziyaad can abi hurayrata qaala abu hurera wuxuu asbiqu lwudu'a faina abalqaasima sala allahu alayhi wasalama qaala weylun lilacqaabi esh min annaar maxaa kala caddaatay marka waxaa kala caddaatay asbiq lwudu inay min kalaami man tahay min kalaami abi waasbiqu lwudua weysada dhamaystira faina abalqasima nebi maxamed sal allahu aleyh wasalam abalqasim waa nebi maxamed sal la alay wasalam wlqasimu man qasim waayo waa akbaru awlaadi rasuuli lahi sal allah alay wasalam soo ma faina abalqasima sal allahu aleyh wasalama qaala waxa uu yihi weylun lilacqaabi min annaar marka xadiiska ciddii u warisay inuu abu hureyra yidhi qaala qaala rasuul lahi sal allahu alay wasalam weylun ilaa asbiq lwuduu weylun ila acqaabi min annaar marka riwaayada bukhaari la barbar dhigee la helo maxaa caddaanaysa inaanay in hadalkaa hore mudraju yahay soo ma mudrajkana waxyaabaa lagu garta waxaa ka a ah inuu dariiq kale ku yimaado isaga oo kala saaran sida imaam bukhari hadda wariyey laakiin xadiisku isagoo min xadiisi cabdillahi bni camr bni caasa sidaan filayo oo sidaa isu wato marfuucu soo arooro saxiixa asbiq lwuduu weylun lilacqaabi min annaar eh, idan maxaanu leenahay xadiisku lafdigaasi ka xadiis ahaan waa u ansaxay laakiin muxuu ka ansaxay min eyri xadiisi man min eyri xadiisi abi hurayra ama xadiisu abi hurayra lafdada asbiq lwuduuca waa mudraj waadix soo ma waana mudrajun fi awali xadiis sooma waxaa kale imaam nasaa-i fi sunani uu ku wariyey min ariiq ibni wahab qaala akhbaranii abu hani can amr bni malik anahu samica fadalat bni cubayd yaquul samictu rasuul اllahi salى اllah alayh wasalam yaquul ana zaciimu ana zaciimu wالzaciimu اlxamiilu liman aamana bi waaslama wahaajara bibeytin fi rabaط wa beytin fii wasat ljanna ana zaciimun waxaan u ballan qaadayaa liman aamana bi oo wa aslama islaama ninka i rumeeya ee islaama ee hijrooda ee acmaasha saalixa la wada yimaada bibeytin fii rabat ljannati guri jannada bartankeeda ku yaala ana zaciimun raawigi ruwaadii xadiiska mid kamid a ah fasiro wuxuu yidhi waa cabdillahi bn wahabe waxau yidhi wzaciimu lxamiilu ana zaciimun wzaciimu lxamiilu marka lafdiga ah wzaciimu lxamiilu wa jumlat mudraja min kalaami man min kalaami ibn wahab walaysa min kalaami annabiy sal allah alay wasalam ogaaday waxaa lagu ogaaday xadiiska iyo asanidiisii iyo ruwaadiisi markii la eego waay idraajku aakhira matn xadii ayuu geli karaa waana sida badan waana waana sida badan amilada waxaa ka mid a ah, xadiiskii aan nii nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay dadka qaarkood oo laba ajar la siinayo maxaa ka mid a ah, dadkaa labada ajar la siinayo nin addoona oo xaqii ilaahayna ka soo baxay xaqii sayidkiisa na ka soo baxay oo alle ugu dhawaaday ya oo labada xaq ba iska oofiyey markaasa xadiiska akhirkiisa waxaa kusoo arartay jumlo odhanaysa ya haddii aanay walowlaa biru ummi walowlaa alhijratu wa biru ummi haddaanay hijradu jiri lahayn iyo hooyaday inaan u samafalayo la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an akuuna mamlukan inaan adoon noqdo hada alaam walowla alhijratu wa ummi laaxbabtu an akuuna mamlukan ahlucilmi waxay tilmaamayen inaanay laysat min qowli nabiy alayh salaau wasalaam inaanay min qowli nabiy ahayna qaraain qawiye leedahay soo ma qawiye leedahay nebi maxamed ilahay nubuwo siiyey maa tamaniye inuu adoon mamluuga noqdo ya waay waa talabaade nabigeena alayh salaatu wasalaam ummuhu hal kaanat xaya sal allahu alayh wasalam markii nubuwada la siiyey hooyadii may noolay marka haddaanad la haysanin de xadiis baa iska moodaysaa mugta walihada ahlucilm waxay yidhahdeen hada alkalaam min kalaami abi hurayra radia allahu tacala canh waadix ya ikhwaan marka waa sidaas abu hurayrana dee hooyadii way noolayd waana islaamtay nebigaa ilaahay u baryey dee qis macruufay lahayd sooma qis macruufa ayay lahayd wuxuu yidhi sheekhu alxukm lmudraj almudraju mudraju yaxsulu waa u dhacaa khaaan yaxsulu way dhacaayo waa yimaadaa khaaan xaal uu yahay gef oo min araawi raawiga ka dhacay fa huwa isagu min qabiili shaadi shaadka shaadka ayuu la reer yahay la qabiil yahay iyo wlmunkari munkarkii wlmunkaru wshaadu de waa laba khaa soo maha muxuu yihi imaam axmed wlmunkar abadan munkar wahuwa min qismi lmucallal wuxuuna ka mid yahay qismiga cilalka axaadiista gala ayuu ka mid yahay idraajku idan muxuu halkaa kugu sheegay haddii inuu khaa yahay raawiga ka dhacay yaxsulu khaan min araawi waa mararka qaarkood waa haddaanu tafsiir ahayn bay culimadu lahay haddaanu idraajku tafsiir ahayn tafsiirka raawigu wuu kasaya raawigu wuu kasaya wuxuu doonaya kelmad meesha ku jirta inuu fasiro ya kaana nabiyu sal allahu aleyh wasalam waa soo marteen kitaabu bedel waxyi axaadiistii kusoo aroortay kaana nabiyu sal allahu aleyh wasalam yataxanau fii kaari xira maxaa ku jiray yataxanau wahuwa tacabudu soo ma yataxanau wahuwa tacabud wahuwa tacabudu waa tafsiir soo ma raawigu inuu kelmadan fasiru doonaya marka haddii aanu min baabi tafsiir ahayn khaa iyo iyo iyo maaragtay gef ayuu u dhacayo uu raawigu raawiga uga dhaca oo de waxay inuu kala fasliyo hadalka nebiga sal allahu alay wasalam iyo hadalka khayrkii soo ma waxay ahayd idraajka mat inaanu samaynin sanadka siduu uu maqlay uu sheego soo ma marka muxuu la mid yahay shaadkii iyo munkarkii muxuu kuu sheegaya muxuu kuu sheegayaa hadhowta waanigii kugu yidhi shaadki iyo munkarku shawaahidna ma galaan taabacadna ma galaan soo ma cidna ma xoojiyaan cidna lama xoojiyo cidna laguma xoojiyo soo ma iyo iyana ma xoogoobaan iyaguna cid ma xoojiyaan soo ma sidii oo kale weyaan idraajkuna de waa idraajku waa alaam waa kalaam qariibka ah maxay de xadiiska waay alxadiis mawduucu huwa xadiiska mawduucahi alxadiisu xadiiska weeye almukhtalaqu ee la sameeyey almukhtalaqu laha la abuuray ee almasnuucu la sameeyey ya waa war la dhigdhigay almansuubu loo nisbeeyey kadiban been ahaan loogu nisbeeyey ilaa rasuuli laahi sal allah aleyh wasalam qaala imaam ibnu sala raximah llah fi culuumi lxadiis wuxuu ku yidhi wayucrafu waa lagu gartaa kownulxadiisi xadiisku inuu yahay mawduucan mawduuc inuu yahay waxaa lagu gartaa biiqraari waadicihi xadiisku inuu mawduuci waxaa lagu gartaa biiqraari waadicihi kii dejiyey qirashadu qirto waliqraaru waliqraaru ku dara sayidu sayid adilla soo ma ama sayid lbayinaat soo ma hay aw ama waxaa lagu gartaa maa yatanazalu wax istaaga mansilata iqraarihi waynu fasiri doonaa iqraarkiisa wax la mid ah hadduu sameeyana waa la mid haddii la helo waqad yafhamuuna ahlmuxadisiintu way ka fahmi karaan alwadaca xadiisku inuu mawduuciyey min qariinatin min qarinati xaalin xaali raawi aw ilmarwi min qariinati xaali raawi astaan raawiga ku sugan aw ilmarwiya ama kala warinaya ku sugan calaamad iyo astaan iyo sifo raawiga ku sugan ama marwiga xadiiska la warinayo ku suganna waa loo daliishan karaa faqad wudicat waa la dejiyey axaadiisu axaadiisoo tawiilatun dhaadheer oo yashhadu uu ka markhaati kacayo biwadcihaa inay mawduuc tahay waxaa loo daliishaday rakaakatu alfaadiha alfaadeeda adayga ay adag tahay ee aanay islaba haysanba aanay alfaad nebiba u ekayn ma fahanti muxadisiintu waxay yidhahdeen nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam sidii ay muxadisiintu hadalkiisa u dul fadhiyeen ee ay hadalkiisa u xifdinayeen ee ay u ilaalinayeen ee ay u kalana werinayeen ee ay u sharaxayeen ayay waxay barteen hadalka nebi maxamed sala allahu caleyh wasalam ka bixi kara afkiisii sharafta badnaa iyo alfaadda aan alfaaddii nebiga u ekayn way kala barteen way kala barteen radi allahu can maxay ku kala barteen tuulu lmamaarisa karat lxifdi iyo dawaamu lmuwaadaba lixifdi xadiisi rasuuli lahi sal sl wariwaayatihi ma aragtaad rakaakatu alfaadiha mid cajamiya dee odhanaya xadiis dejiyo deedna markaasu wax uluufan qalaafan ayuu dee xadiis ku sheegaya ma garata waa hagaan faqad wadicat axaadiisu ayaa la dejiya oo awiilatun oo yashhad uu ka markhaati kacayo biwadciha mawduucnimadeeda rakaakato alfaadiha alfaadeeda adayga ay adag tahay ya ay qubow qacda tahay iyo wa macaaniiha macnayaasheedu adayga ay isku beegnaanta isku beegnayn ee ay kala socdaan wayuxkamu waa la xukumaya cala lxadiisi xadiiski bilwadci mawduucnimaa lagu xukumaya ida kaana fii isnaadihi hadduu sanadkiisa ku sugan yihi rajulu nino kadaabun beenta dhigdhiga kaaabun fi lxadiisi nin warka fi lxadiisi nawowi xadiiska waxaa mawduucnimo lagu xukumayaa marka uu sanadkiisa ku jiro nin la ogyay beenawaas inuu nabiga xadiiskiisa been ku sheegay wa yuxkamu cala lxadiisi xadiiska waa lagu xukumay bilwadci mawduucnima lagu xukumay idaa kaana hadduu yahay fii isnaadihi sanadkiisa ku jiro rajulu nin ninka kadaabun fi lxadiisi nabowi xadiiska nebiga isagoo been ka sheegayo beenaal beena dhigdhigaya la arkay maxaa meesha ka baxay ninkii xadiiska aan lagu qaban isagoo nebi maxamed been ka sheegaya aan lagu qaban laakiin la og yahay inuu dadka kale been ka sheego ka xadiiskiis wa kal man kal eh, magac kale loo bixin doona waadix sooma isaga laftiisa calaamad su-aal baa saarmi doonta lakiin magac kale loo bixin doona ida kaana fi isnaadi rajulu uu yahay kadaabun beenawaasa fi xadiisi nabiy nbiga xadiiska nebiga nin aad ugu been sheegay ah wadaacun lilaxaadiisi axaadiista mid dhigdhigay ah can inabiyi sal l sl ala nabi nin axaadiis beenoo badan ka sheegay hadduu ku jiro oo lagu qabtay oo la ogayay inuu nin axaadiis been ka sheegay rasuulkaa sii sheegay mogta od inaad yaabtaa laga yaaba sm qof muslima ah, nebi maxamed been ka sheegaya nebigaa sii sheegay sal alla alay waslam kuwa beena waasiya ah, oo beenaalayaal ah oo nebi maxamed been ka sheegi doona inay akhruzamanka iman doonaan haydaanku shaydaankaa u qurxiyey dembiga intaa leeg muxuu ku yidhi nebiga haddaad isaga dartii in isaga la raaco iyo diintiisii iyo haddaad beenta u sheegaysa waska okay buu ku yidhi ha diintaa loogu hiilinaya soo ma aha markaa dhib ma laha dhib ma laha uu qurxiy marka halkaana sheekhu wuuu kaga wuxuu ku sheegay xadiiskii mawduucaha maxaynu idhi walkadib almukhtalaqu almasnuucu cala alnabi fadalika almawduuc waxyaabaa lagu gartana sheekhu uu sheegay berri baynu bacd amila iyo hadalkaa sheekha sharixiisa darsigana berri ayaynu ku qaadan doonaa subxaanaka allahuma biximdik laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk